kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka kulanka k n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikh waxay ku aaseysan tahay labayo tobanka bisha oktoobar sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaana waxaa ka ah duqeymaha aan loo meeldayin ee dadka rayidka ah ee falastiin lagu garaacayo ee khaza oo galay maalinkii lixaad xilli laga dayrinayo xaaladda marinka khaza oo malaayiin ruux ay ku nool yihiin tirada dhimashaduna ay sii kordhayso waad maqli doontaan saraakiil ka ah diblomaasiyiinta mareykanka oo booqday israa'el xilli weli ay wado duqeymaha iyo baabi-inta ay ku hayso dadka rayidka ee falastiiniinta duqeymaha lagu hayo khaza miyey carqaladeynayaan xeerarka caalamiga ah ee xuquuq insaanka waad dhegeysan doontaan iyana waxaan kaloo soo qaadan doonaa masar oo iyana lagu dhaleeceeyey siday u wajahday gargaar u fidinta iyo ogolaashaha in dadka gargaar la gaarsiiyo ee falastiiniyiinta qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordho xubnihii joogtada ahaa gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n n

markii daalaystaray dagaladii gumaysiga markii fogu daalaystaray oon istaabi calanyobow halgankiyo dadaaltii oon istaabi calanyobow halgankiyo dadaaltii dagaladii gumaysiga markii fuwowda laysdarayay dagaladii gumaysiga markii fuwowda laysdarayay murtaadka loo diilaaye qabii laga dawoobiyo isku duubni baa timide laga dawoobiyo isku duubni baa timide calayahow daraada qof kastoo damiirli calayahow daraada qof kastoo damiirli dullinimo u noolow dullinimo u noolow ilmashuuka doorbidaaye المشروب المشروب cabii laga dawoobiyo isku duubnibaa timidee cabii laga dawoobiyo isku duubnibaa timidee calayo daraada qof kastoo damiirli calayo hawl daraada qof kastoo damiirli dullinimo ku noolo dullinimo ku noolo dhimashu ka doorbidaaye dhimashu dhimashu ciidamadu dirayskiyo dabka waxay u qaateen inaan cadow la soo dirayay ku damaacin weliga ciidamadu dirayskiyo dabka waxay u qaateen ciidamadu tiriiskiyo dabka waxay u qaateen inaan cadow la soo diray ku damaacin weliga durugsan taariikh inaan u milicsado waxaan ugu dan leeyahay dar iilaa jacaylkii doraad naga dhexeeyiyo dar iilaa jacaylkii doraad naga dhexeeyiyo bulshooyi maanta daawadba sidaa aanu dagannahay aanu daganahay aanu daganahay waqti durugsan taariikh diibkiinaan u milicsado waxaan ugu dan leeyahay dan iilah jacaylkii doornaag naga dhexeeyiyo dar ilaah jacaylkii doornaag naga dhexeeyiyo bulshooy maanta daawada sidaa aanu daganahaye sidaa aanu daganahaye soomaalaha isdaba qabo haysdiid inay isdaba qabo yaree kale ay kamid wadaniga ah ee calanka soomaaliyeed loo qaaday ku luqeynayeen fanaaniinta howlada waa beri waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega war aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad ahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn

xeegaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagalna dhegeystayaal aynu ku bilownee taarikhdu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha oktoobar waxaana markaa sagaaliyo lixdan sano laga joogaa markii ugu horreysay oo markaa dadka soomaaliyeed ay ka fakaraan in la sameeyo lana soo bandhigo calan uu yeesho jamhuuriyadda soomaaliyeed sanadii kun sagaal boqol afariyo kontonkii ayaana markaa lasoo bandhigay naqshado kala duwan iyo calamo kala duwan oo markaa la doonayay in mid un laga xulo si uu noqdo calan ay yeelato jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xilligaa markaa raadinaysay gobonimadeeda iyadoo lix sano kadib uun ka xorooday gumaystihii talyaaniga waxaana markaa lasoo bandhigay calamo kala duwan iyadoo ugu dambeynna la qaatay calanka haatan aynu haysano ee shanta xidig leh sidoo kalena markaa la naqshadeeyey oo xilligaa lasoo saaray haddaba maxaynu markaa ka ognahay taariikh ahaan marxaladii uu soo maray calanka iyo siduu kusoo bilowday iyo waxay markaa dadka soomaaliyeed kaga dhigneyd markii ugu horeysay inay helaan calan ay leeyihiin waxaa markaa warbixin nooga diyaariyay waryaena cabdulaahi bootaan xidig maanta oo ah labiyo tobanka oktoobar waxay ku beegan tahay sanad guuradii lixdan iyo sagaalaad ee kasoo wareegtay maalintii ugu horreysay ee la isku raacay soo bandhigista nashqada calanka soomaaliyeed oo uu hal abuurkeeda lahaa allaha u naxariistay maxamed cawaale liibaan xuska labiyo tobanka oktoobar waa maalin qaran oo ku weyn quluubta shacbiga soomaaliyeed isla markaana ka turjumaysa dadaalkii loo soo galay lahaanshiyaha calanka soomaaliyeed oo ku yimid rabitaanka dad in muddo ah ku hoos noolaa gumaysihii shisheeye markii lasoo bandhigay calanka ururka s y l dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay mucaarad iyo muxaafid in la qaato calanka uu soo bandhigay maxamed cawaale liibaan hindisaha nashqadda calankan maxamed cawaale liibaan ayaa sharaxaya sidii ay ugu suurto gashay inay soo bandhigaan calan ay wada yeelato ummadda soomaaliyeed shirkaba waxaa la yidhi waa in calankii lasoo hindisaa waa la dhowraya wakhtigaa nala siiyey wakhtigaas kadib qolo walbayba waxaa laydin kala united nation baa soo dirtay adeeg waxay yidhaahdeen waa kan rag lagu joogay war soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garto ay gartaan saasaa naloo sheegay annagii baa marka nala yidhi keena calan anaga calankii anugu aan keenay wuxuu ahaa calan anugu aan nina ila lahayn taas waxaan caddaynayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawooday ama anugu wax ii qarsoon baana waxaa jiray maalintii berrioo kale la fariisanahayay maalan inaan anigu central committee baan ka mid ah comitada gentraal dalaleeg inaan intagoodaan idhi calankaasaan eh, wataa anigu oo aniga hadda shaqaalaha lama fadhiisto leegada meel gooni aan fadhiistaa leegadan inta barotadiin balaayo dhan hoose ilxun baa lagu fiiriya waayahay baa lihi allah kugu barakay calankusaaqaan anigu meeshada haddii wax badan la hadlahayo laga munaaqashada intaan hadalkii la bilaabin taas waan ka soo dhaafee yaan waxaan idhi oo la yidhi meeshaan maanta waxaa laga hadlahayaa ninkii jermanka marku furay calankii waddankan calan u ahaan lahaa waxaana goynaya nimankiin halkaan fadhiyo msnito fiici laydi consilia territorial wadanka marka mucaabtiisi ah saas daraaddeed baa maanta shirkan waxaanu ku furaynaa caalamkii daraaddeed intaas markuu yidhi oo calamo badan la keenay anugu ma hadlin waa u dambeeya nin hadla waxaan idhi mr jerman anigu waxaan rabaa cinka ra-iiska meesha ka ah xisbigaa jira dab wato halkaan isu ay celisaan hase ahaatee nimankan waxaa kama ay hadli karaan calanka wixii kale oo la keeno laa baas ayar u dalka eeseer ninka may adugu igalama hadli kardhin baana waxaa igala hadli karaa counsilka waa ay joogaan soomaalidii weeye waxaan rabaa wood in la ii geliya wood baa la ii geliya majority baan aada iyo aad baa soomaalida ugu farxad hadalkaa intii aan soomaali ahayn meesha ka baxday soomaali khaasa maca maankii loo joogan waxaan idhi nin soomaali aan ka dhiganayn waxay la tahay gunnimada iyo eh, waddankaaga ha lagu xukumo qaraarka ay leedahay annaga aan og waxay tahay hase ahaatee waa u dhalasha oo ninku mar hadduu wadaninimo gasho khaas hadduu dhallinyaro yahay waxaad moodaa gees inuusan dhimanayn inuusan gaajoonayn inuusan baqayn waxaan anigu ogaaday baqdintu ninka siniga wixii soddonka ka dambeeyay gashaa wixii ka horeeya waxaad moodaa inuu geesi iska yaha dhaftoora ah. anigu waxay ila tahay inaan wadanka nin kasta fardi kasta meesha kaga habboon waajib bay ku taha sida faraaisha ilaahay nagu leeyahay wadan ma aha wax saaray halgan dheer kadib ummadda soomaaliyeed waxay ku guulaysatay oona suurta gashay inay yeelato calan aad u qurux badan kaasoo ka turjumaya jiritaanka iyo himilada ummadeed oo ah in la helo soomaali midaysan calanka qaranka soomaaliyeed oo maanta lixdan iyo sagaal sano jirsaday wuxuu ku yimid halgan adag oo ay hoggaanka u hayeen dhallinyaradii soomaaliyeed ee xisbigii s kuwaas oo loolan qaraar la galay gumaystihii isu soo bahaystay ummadda soomaaliyeed maxamed cawaala liibaan hindisihiina shaqada calanka ayaa mar kale inoo sharaxaya calanka midabkiisa iyo xidigta dhexda kaga taalba waxay u taagan yihiin innagu haddaynu soomaalinaha guud ahaan isku mid baynu nahay taasee shan gabaloo la qaybiyey annagu ma aynan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimanka isticmaalka yaa jiro mid waxaa faransa mid xaggaan iyo mid somalilan mid wuxuu jira xaggan iyo ogaadeen iyo koonfurtaan iyo n f d iyo tanoo talyaaniga xukumaya inagu weynu haddaynu laagan nahay haddaynu soomaali nahay waxaynu nahay shantaas gobol shan goboloo haddii ogay dadka afartii adinimada ay tahay shantaan xidigtu waa soomaali guud ahaan shantan geesna waa shanta gobol oo ay soomaalidu tahay cadaanku waa nabadgeni wixii cad khayr baa loo nigeystaa gabayo iyo mahmaha ayaa ku jira cadaanku waa nabad wadan nabadeed inu ahaadi barwa buluugaan ay ku dhixi jirto hade waa dogtiino dhowr kun oo waxaynu leenahay badal ina ku wareegsan iyo buurba intoo soomaali waxaa la yidhaahdaa wada waa cagaaran tahay saareen maanidsaad ma lihi inagoo dhan micnaheennii wuxuu ku dhan yahay shantaas gees iyo xidigtaas cadabunigu ku dhex jirto nina male xisbi ma aniga igu khaasa anagii labiyo tobankii oktoobar ee sanadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii waa maalin xusuus leh oo lasoo bandhigay calanka buluga ah ee xambaarsan sharafta ummadda waxaana ka dhadhansan karnaa midhaha caan baxay ee ku jira heesta qoloba calankeedu waa cayn lix iyo labaatankii juun kunsagaalboqoliyolixdankii waa markii ugu horreysay ee calanka halganka dheer loo soo maray laga taagay fagaaraha xorriyadda ee magaalada hargeysa kadib markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen gumaysihii ingiriiska afar maalmood kadib kowdii luuliyo kunsagaalboqoliyolixdankii waxaa iyana ka xoroobay gumaystihii talyaaniga koonfurta dalka isla markaana waxaa israacay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaana halkaasi ka dhashay jamhuuriyadda soomaaliya calanku waa astaanta lagu garto dal walba wuu mahadsan yahay wariyeenna cabdulaahi bootaan ayuu ahaa oo warbixinta inoogu soo koobayay taariikh ahaan marxaladihii uu soo maray markaa in dadka soomaaliyeed ay helaan calan ay leeyihiin iyo halgankii adkaa ee loo soo galay in la yegleelo calan dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeedba uu yeesho calankuna waa astaanta lagu garto dal iyo dadba iyadoo oo markaa lixdan iyo sagaal sana kasoo wareegatay markii ugu horreysay ee calanka haatan aynu harsanayno aynu haysanno markii dadka soomaaliyeed ay heleen markii ugu horeysay dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxauu markaa daafuray mashruuc dad markaa baahya gaarka qaba ay kaga faa oo in indhafiiqis loogu sameynayo ayna fulinayaan hay-ado uu qeyb ka yahay isagu iyo maamulka gobolkuba waa kan yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlay fulinta mashruucan iyo waxa ay uga dhigan tahay iyo sidoo kale dadka reer falastiin dhibaatada ay kala kulmayaan maamulka yahuudda oo weli duqeymo ku baabiinaya khaza waxaan hortiina uga mahad celinayaa ururka dhakhaatiirta indhaha oo halkan fadhiyo oo maanta hawshoodii u deeyay inay degmada yaaqeeda yimaadaan ayagoo u khidmaynaayo dadka baayaha gaarkaa ah qabo oo indhaha ay qaarkood indhaha ay leeyihiin mashruucan madaal foundation sida uu ka dhawaajinayay saaxiibkay yaboo waxaan aasaasnay laba kun toddobiyo tobankii bishii lixaad ayaan aasaasnay ilaa iyo markaas marba qaab ayuu u shaqaynayey hay-adaha qayriga kashaqayntooda iyo aasaasidoodana waxaan soo bilaabay ninty two sagaashan iyo labadii ayaa wax ka soo bilaabay jamciya liqaada islaamiya sagaashan iyo sideedii dalka markaan ka tagon waxbarasho aaday dalka masarna laba kun iyo shantii meelahaas inay edan malaynaa muasasat salaam litanmiyat ilmujtamac hay-ad la yidhaahdo barbaarinta bulshada iyo gargaaridda dadka baahan ayaan meeshaas ku aasaasnay iyadana in muddaha ayaan ka shaqaynaynay marka qofku wuxuu ku barbaaro man shaba calaa shayin shaaba caleyha leeda qofku wuxuu ku barbaaro marba jeclaya inuu ka shaqeeyo in cid kastoo wax soo kordhi karto xoog iyo xoolo iyo maskaxba inay dadka baahan oo dhibaataysan inay ku bixisaa laga rabaa mar kastaba qofka muslimka ah ee dhibaataysan qofku u gargaaro abaalmarinta ilaakiisuu ku leeyahay cid kasta waa ogta ilaahayna waata uu leeyahay watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan samafalka iyo wanaagga iyo khayrka isku kaashada uu leeyahay dembiga iyo colaytanka iyo xumaanta isku kaashanina xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay wallahu fii cowni alcabdi maa kaana alcabdu fii cowni akhiih ilaahay wuxuu la jiraa mar kastaba qofka addoommarkiisa u gargaarayo isaguna la jiraa marka annagaa isugu yeelayne cid aan ugu yeelayna ma jirto samafalka iyo khayraadka la samaynaayo intaas kadib hadda kahor waxaa dhacday indhuhu waa xibinta qofka bini aadamka xibnihiisa xibinta ugu muyta maxaa la yidhahdaa waa qalbiga laakiin waxa labaad waa indhaha marka nin soomaali ah ayaa kanada ku ila beelaa layidhi hadda kahor dhowr daktar u tagaa layidhi daktar kasta markuu taga waxaa waxba kuuma hayno indhahaaga waasay u dhaceen usha dheer inaad qaadato oo aad ku socoto shaqadan waxaan ahayn kuumayn waxba ka maqaba ka raadayna usha dheer qaado wadaadkii ma buusanin ilaahay ayuu gacmaha u taagtay habeen kastoo salaatuleyl ayuu kuga jiray salaaduleenka markuu dukadan alla subxaanau wa tacaala gacmaha taagan jiro bari jiray subax subaxyada ka mid ah ayaa salaada fajarka ayuu ka daahay islaantii alkumudaxasar warabao maxaa ku dhaca saaka salaada maayo dukani ay sii kacaysa waa soo fadhiisaa soo indhiisi qabu soo fadhiisa markaasuu uli alxamdu waa kuu jeedaa markaasay tirif ciyaaraysaa saa ugu jeeda waa fadhina la-aaday markaasuuna wallaahi waa ku jeedaa waa ku arka waayaa maanta aragina ilaahay soo ceshooda barinta ilaahay uu baryaayey iyo istikfaartow la badiyo wax badan ayay qofka bini aadamka ku tartaa marka waxaa qabaa ilaahay aan barinno ilaahi subxaanahu wa tacaala saacadaha qaarkood uu leeyahay yaa intuugaayo oo ajiibaa o marsiyaa yaa dembidhaaf weydiisanaa weydibi dhaafaa saacadahaasi waxaan leeyahay inaan la mogaanin waa salaatuleynka waa sagaal saac oo habeenimo iyo siddeed saaci wixii ka dambeeyo ilaa salaada fitarka marka insha allahu taala waa inaan ku baraarujiyo dadka aan saaxibada nahay aniga gurubka gurubka guluubkayga markaan xil haayo iyo markaan xil haynba waa isu badan nahay afar ayagaa meeshay taagayn haddaan arka ma dhaafo baawur kastoo watay baawur kastoo saaran ayaa istaagaa waxaa keenayso dadka waa iga dhow yihiin anigana waa uga dhowa waxaan rabaa haddii ilaahay idhaahdo inaan ilaahay u barino walaalahayna reer falastiin ee cadowgu uu ku gardarooday ee raashinkii iyo nalkii iyo biyihii iyo kolontadii laga gooyey ee ciqaabta adag la kulmaayo ee la duqaynaayo lasu kaashaday in ilaahayna uu ka dulqaado dhibaatada haysato ilaahayna uu guuleeyo yuhuudda iyo wixii halla hal maaloo kaalmaynan ilaahayna inuu ka qabto in ilaahay loo baryaanma haddii ilaahaynood ilaahay u bardiin dacadin ilaahay waa aqbalayaan maxaa yeele rasuulka wuxuu uhi matalu muuminiina fii tawaadihim wa taraaxumihim ka matali jasad muuminka muuminka kale wuxuu u yaadana waa jasad waaxid oo kale waaydhayn ida shtakaa in cudurta daaca lahu saa'ira aljasadi bisahli walxuma haddii caawo cijo ku xanuunayso cijo ama il ku xanuunaysa ama ifar ku xanuunaysa caawo seexamaysi jirka oo dhan waa soo jeedaa cijo iyo adaa ay xanuunaysa gacanta xagga iska dhig intayda kalena waa seexaa suuragal miya gacantu xagga haddaa dhigta xataa xanuunkeeda waa ku saamaynayaa marka qof dadka muslimiinta dhibaataysa dhibaatadooda inayna saamaysaan rabnaa markaan ilaahay u barin haddii ilaah yidhaahdo intaas kadib maanta haddana waa maalintii calanka soomaaliya waa labaiyo tobankii oktoobar marka iyaduna soomaalidu waa uga duwan tahay maanta gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaal ayuu ahaa weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka erana waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal markaana maamulka yuhuudda maalinkii lixaad oo xiriira waxa ay wadaan duqeyn aan loo meeldayin oo ay ku burburinayaan marinka go-doonsan ee khaza diyaaradaha militariga maamulka yuhuudda ayaa waxay duqeymo xoogan ka wadaan maalintii lixaad oo xiriira iyadoo xataa saacado aysan u kaadinaynin dadka rayidka ah ee ku dhibaatoonaya marinkan horeyba u go-doonsanaa ee khaza wasaaradda gaashaandhiga ee waddankaasi israel ee maamulka yuhuudda waxay sheegtay inaysan jiri doonin in markaa la siin doono adeegyada korontada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah sida gaaska iyo gargaar bini-aadantinimada dadka ku nool khaza inta ururka xamaas ay kasoo daynayaan dhammaan dadka yuhuudda ay gacanta ku hayaan waxaa lasoo warinayaa oo ay sheegeen falastiiniyiintu in gebi ahaanba nidaamkii iyo sistamkii caafimaadka ee khaza uu baaba-ay eberna markaa haatan ay tahay oo aysan jirinba adeegyo la heli karo oo dadka rayidka ah loogu badbaadin karo noloshooda inta dhaawaca xili tirada dhimashadu ay markaa kun ruux kor u dhaaftay dadka falastiiniyiinta ee duqeymaha ku dhintay sidoo kale dhaawacuna waa tirabeel welina maamulka yuhuuddu waxay u muuqdaan inay ka dhig adeegayaan baaqyada caalamiga ah ee loo jeedinayo dhinaca kalena laba aeroboor oo ku yaala syriya waxaa laleeyahay iyana waxaa saameyn ku yeeshay duqeymaha ay wadaan israel waxaana markaa lasoo warinayaa inay joojiyeen shaqooyinkii ay wadeen geegooyinka diyaaradaha ama garoomadanba warbaahinta syria ayaa qoreysaa in aeroboorka ugu weyn magaalada caasimada ee dimashik iyo alebo ay labaduba markaa yihiin kuwa aan shaqeynin xilli weli ay socdaan duqeymaha ay wadaan diyaaradaha milatariga waddankaasi israel oo weli u muuqda kuwa sii xoojinaya duqeymahooda warbaahinta syriya ayaa qoraysaa in sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga syriya ay ka jawaabeen duqeymaha oo qaarkoodna ay madaafiic u rideen dhanka xadka syriya uu la wadaago maamulka yuhuudda xilli weli markaa laga deerinayo xaaladda dalalka bariga dhexe oo dalal badanba ay saameeyeen dagaalka maamulka yuhuuddu iyo duulaanka uu ku qaaday dadka reer khaza dhinaca kale iiraan waxay ku eedeynaysaa maamulka yuhuuddu inay marka u muuqdaan kuwa geysanaya xasuuq ay u geysanayaan dadka ku nool haza wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan waxay ku eedeynaysaa maamulka yuhuuddu inay raadinayaan wax loo yaqaano genocide ama xasuuq bini-aadanimu oo ay markaa doonayaan inay gebi ahaanba baabi'iyaan dadka ku nool haza sida wasaaraddu ay u sheegtay telefishinka dowladda sida muuqata xaaladdu ay kasii dareysaa benyamin netanyahu waxa uu galayaa dembiye dagaal oo ka dhana sharciyada caalamiga ah xuquuqulisaanka waxa uu ka jaray korontadii biyihii cuntadii iyo caafimaadkiiba dadka reer khazo waxa uu u muuqdaa mid markaa abuuraya xaalado uu ku doonayo inuu xasuuq ku geysto baabi'iyana dhammaan dadka ku nool marinka khaza ayuu u sheegay warbaahinta iran xuseen amir cabdulhayn oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iran dhinaca kalena hay-adaha xuquuqul ee qaramada midoobey waxay ugu yeerayaan in la joojiyo duqeynta sidoo kalena xabad joojin kumeel gaara la sameeyo euromed human rights majalada loo yaqaano ama hay-adda loo yaqaano waxay ugu yeeraysaa dhinacyada beesha caalamka iyo sidoo kale gebi ahaanba dadka saameynta kuleh dunida inay markaa raadiyaan xal iyo xabad joojin kumeel gaar ah si markaa gargaar bini-aadannimo oo deg dega loo sameeyo dadkana loo gaarsiiyo maadaama reer khaza ay ku jiraan xaaladii ugu xumayd abid khaza waxay u muuqataa mid xaaladdeedu ay kasii darayso gebi ahaanba waxaan jirin cunto caafimaad iyo adeegyadii kale ee korontada iyo caafimaadka oo ugu muhiimsan nolosha taa dhammaantood waa ay baaba-een daqiiqad weliba dad ayaa u dhimanaya baahi iyo sidoo kale nololxumo ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay majalada loo yaqaano euro med monitor oo hoos tagta hay-adda xuquuq ee qaramada midoobay dhammaan dhinacyada beesha caalamka waxaynu ugu yeeraynaa inay ku cadaadiyaan dhinacyada in la gaaro xabad joojin ku meel gaar ah si ugu yaraan afar saacadood dadka reer khaza loo gaarsiiyo gargaar been aadantinimo tani waa musiibo ayaa la raacsiiyey qoraalka sidaasoo kale hay-adda loo yaqaano norwegian refugee council iyana waxay ugu yeeraysaa hay-adaha xuquulinsaanku in si deg dega ah loo gaaro dadka reer khaza oo ay wajahayaan xaalad aada u adag waxaan ugu yeeraynaa beesha caalamka inay awoodooda isugu geeyaan si deg deg ah in loo helo akses iyo fursad lagu gaari karo dadka rayidka ah ee reer khaza oo markaa wajahaya xaalad aada u adag ayuu yiri jan eglan oo ah xogayaha markaa hay-adda loo yaqaano norwegian revige council oo ka shaqeysa arrimaha qaxootiga baaqyada caalamiga ah dhammaan waxay u muuqataa maamulka yuhuuddu inay ka dheg adeegayaan mana jiro markaasi ilaa haatan wax ay ka jawaabeen waxaana israel ay ku adkeysanaysaa gebi ahaanba inay baabiin doonto marinka khaza waxaana markaa weli sii kordhaya tirada dadka rayadka ah ee ku dhimanaya ghaza sidoo kale israa'il waxaysan u meeldayeynin ama yuhuuddu marka la eego magaalooyinka iyo xerooyinka qaxootiga ee dadka rayidka ay ku jiraan waxaa haatan la warinayaa in siddeed iyo toban ruux oo falastiiniyiin ay ku dhinteen halka loo yaqaano nusaaraad oo ah xero qaxooti oo markaa ku taala marinka ghaza bartamihiisa diyaaradaha dagaalka ee yuhuuddu waxay markaa duqeeyeen xero dad dadreeda ku jireen lagu magacaabo nasaaraad siddeed iyo toban ruux ayaa ku dhimatay sida lasoo warinayo waxay ku taallaa xeradan qaxootiga bartamaha marinka khaza sidoo kale waxaa muuqata weli duqeymuhu inay u muuqdaan kuwo aan loo meeldayin oo ay markaas sii kordhayaan saacad weliba waxaana duqeymuhu markaa lagu burburiyo guryo ay degan yihiin dad dadreeda dhismayaal masaajido goobo caafimaad iskuullo iyadoo waxba aysan xiirinaynin marka la eego maamulka yahuudu oo u muuqda kuwo markaan aan waxba markaa u naxaynin oo markii horeba iyagoo dhibaato ku hayay dadka reer falastiin balse markaan ay sii kordhayso duqeymaha ay dhibaatada ay dadku ku hayaan dhinaca kalena madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa gaaray karsakhistan waana safarkii ugu horreeyey ee uu dibadda ku tago hogaamiyaha ruushka valadimir putin tan iyo markii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee international criminal court i c c ay u jartay waran lagu soo xirayo ninkan hogaamiyaha ruushka putin oo lagu eedeeyey inuu ku eedeysay maxkamadda dambiyada caalamiga inuu galay dembiye dagaal valadimir putin ayaa la sheegay inuu gaaray bishkek oo kazakhistan ah laba maalmood ayuuna markaa joogi doonaa iyadoo sidoo kale ay suuragal tahay ee laleeyahay inuu ka qayb galo shirka ay yaranayaan dalalka barwaaqa sooranka ee madaxa bannaan ee loo yaqaano commonwealth independent states oo ay ku jiraan sidoo kale ururo iyo hay-ada caalami ah waxaana horey u sameeyey midoogii suufiyeed dalal badan oo saaxiibo la ah suufiyeedka ama ruushka ayaana ku jira waxaana diiradda lagu saari doonaa markaa shirkan in looga hadla iskaashiga ruushka iyo dalalkan ay leeyihiin wuxuu la kulmay hogaamiyaha ruushka valadimir putin dhiggiisa kazakhstan sergey jabrof oo ay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay horumarinta iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga maalgelinta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah maadaama ruushku dalalkan uu saameyn ku leeyahay weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka yarana waad socotaan dhegeysta aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aabbo subax waxay dareen naftaad ku diyaare dadka taanka doodaay cawaan cawaan cawaan degegelaynaa ku doonayaayo anigana daraada indigii daali dadka daanka dootaay caawaan caawaan caawaan dalabgahayna caawaan आकाश iyo daalaynu joognaa ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta daawud cali masxaf iyo faadan cabdulahi keen mandeeq taxtaalka barnaamijka kulanka inay ahayd warbixino kale iyo heese kale inoo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhduna waa labiyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol siddeetan iyo shanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan siddeetan cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii allaha u naxariistee maxamed cawaale liibaan oo ka tirsanaa ururkii leegada ayaa naqshadeeyey calanka ummadda soomaaliyeed ee ka kooban labada midab ee buluuga iyo xidigta cad ee shanta gees leh maantaoo kale sanadkii labada kun afariyo tobankii ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dhismo ku yaala waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho isla maalintaasina kooxa hubaysan ayaa dhaawac u geystay weriye cabdirasaaq jaamac cilmi balaag oo xilligaasi ka tirsanaa wariyaasha telefishinka soomaali janal maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun afar boqol sagaashan iyo lixdii sahmiyihii lagu magacaabi jiray christopher colombos ayaa ka degay dalka jasiiradda ah ee bahamas maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii dowladdii soofiyeetka ayaa hawada u dirtay dayax gacmeedkeedii ugu weynaa maantoo kale sannadii kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii dalka ekwadoriyal geni ayaa madax banaanidiisa ka qaatay dowladda sbain oo gumaysan jirtay maanta kale sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii madaxweynihii xilligaasi ee maraykanka richard nixon ayaa shaaciyey in ciidamadiisa uu kala baxayo dalka fiidnam maantoo kalena sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii barfis musharaf ayaa talada dalka bakistaan kula wareegay afgembi aan dhiig ku daadan ugu dambayntiina maantoo kale sanadkii labada kun iyo labadii kooxa hubaysan ayaa weerar ku qaaday jasiiradda baali ee dalka indunuusiya waxaana weerarkaasi ku geeriyooday laba boqol oo qof saddex boqol oo kalena waa ay ku dhaawacmeen guud ahaan waa eega intaa waxbintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaanaan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luulo la socodsiinaysa xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale barnaamijka adduunyana eegnana xukuumadda qaahiro ee masar waxay sheegtay inay kala hadashay sidii markaa loo gaarsiin lahaa dadka reer khaza gargaar qorshahana waxay la wadaagtay mareykanka iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah si gargaar biniaadnimo deg dega loo dhaafiyo xadka halka waddo keliya ee khaza markaa u furan oo dhowaan balse masar ay xirtay taa oo dadku ay markaa aada u cambaareeyeen sababta ay keentay in masar ay u hogaansanto go-aanada mareykanka reer galbeedka iyo israel xilli dadka reer khaza ee falastiin ay wajahayaan xaalad aada u adag magaalada xeebeedkan khaza waxaay markaa la leedahay xuduudo israel dhanka waqooyi halka barina ay ka leedahay masar dhanka koonfur galbeed waana meel markaa ay ku nool yihiin laba dhibic milyan oo ruux kuwaasi oo tan iyo sanadii laba kun oo ay toban sano laga joogo ama lix toban sano baan iraahdee ay wajahayaan xaalad aada u adag oo go-doon ah tan iyo xilligaana ma jiran khaza si fursad ay markaa dadkoodu xorriyad ku dareemayaan inay markaa waxay rabaan kaysan karaan wixii rabaan rabaanna markaa ay markaa ka bixin karaan khaza waxaa masar ay sheegtay in iyadu la xadiday sida loo isticmaali karo halkaas marin ee muhiimka ah ee dadka reer khaza ay u isticmaali jireen awalba sanadkiiba mar ama labo arrimaha ku aadan caafimaadka iyo sidoo kale dadka kale ee fursad u helaya in markaa gudaha ay gaaraan masar waxaa aada loogu cambaareeyey inay markaa u hoggaansantay awaamirta reer galbeedka iyo yuhuudda iyadoo oo ku adkaysatay in la xiro halkii marin ee muhiimka ahay dadka reer khaza ay isticmaali jireen taasi oo si guud dunida ay u dhaleeceeyeen sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkan ayaa gaaray israel tel aviv ayuu kula kulmay benyamin netanyahu ra wasaaraha maamulka yuhuudda waxa uu sheegay in muqdishadiisu ay tahay mid ay ugu muujinayo wax loo yaqaano solidarity ama midnimo iyo garab istaag dadka yuhuudda oo uu markaas sheegay in mareykanku mar weliba uu garab taagan yahay markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshadays booyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war ma haysaane godadkii cidciidka waa loogu galay bow hadda markaan godadkii arkay qarandi inay qoday waxaan ahayn lama moodo war bashiir dheerow maadaan maqal shabaab godgalgodbahalgalbahalgodgalgodhabaabgalaryaha ku dheelin warkee wuxuu ahay diingodgalgodgoragalgoragodgalgoddiingalwar ma gooja caddaa ka hadlaysaan ka socda waa nin gooja cadda gaba lagu dhace warna miyaw baroor wiilshee godgoda jirtay maanankana afii jirna mayn haystan waarse intaan garanayo way dhaaftay war weligiin warka waa dhex aradhiine war dhambay gumaadee ku gabood falaayin wa garsoori laha tahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay warbashiiro waxaad ka tagtay gafuur duubata iyo indhaha guud ku xirataaba gardarooy gardarooy godkaagii waa waa kaa lagugu soo galay dalabow gafuur duubtooda ma aqaane godaadkii ay gaaleen iyo ma guubay geedihii godadkii ay gaaleen iyo ma guubay geedihii walle geed kuma qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado addaa gowracay tolka war waxaan maqli jiray geelow waxaa lagu yaabaa markaad ciin daaqdee shabaabka waxaa gabalkoodu dhacay markii shacabku ku kacay gafuur duubata iyo indhaha ku xidhataba gardaroy wadkaagii wataa lagugu soo galay waar anugu waxaan oran lahaa godad qodataya sidii bahalgashaa ku gurguurataa waa yeelkadiinni war waxaan ku dari lahaa gamba xirataya geeda fuushaya isgalaashaya waa yeelkadiinni waryaada reer kalamaanow guul markuu ragsoo helo garbdhaha mashxaradee waa soo guduutiya gabalkii dhacayaba geedkunbaad fadhisaane gurmad baa sacdoe hubka maa gurataan oo colka maydun gashaan waran saasta nala soo gaare war axmed oo miyaanad maqal afku wuxuu la xoogyahay magliga xawda kaa jara war waxaa kaloo la yidhi soomaalay dhagala ay taan meel dheer dhowrinay dhusuqa uunku iska dhaqay midii lagu dhaafay intaas dhiilla aan galshiya dhawaaq baan ugu hayaa dhadhaab meeltaaliyoonay dhagaha ay waldheeji kormaynka darwaytii waxaa kaloo la yidhi soomaalidu gaf kama dhiidhiyaan guudka loo suray darrada ma diidaan xaqana garab ma siiyaan inta goori goor tahay dulmiga kama gadoodaan markay beledu goonyaha martoy gees walba u dhaafto oo nabaddu ceel dheer gashay go ay yidhaahdaan war bislow maagaasaasan artay soomaalida gardarada ma yeelaan gefka uma dulqaataan geerida ma diidaan yaleeri warmadayow taasi mar midii xowl ku tagtay waaye miyaadan maqal gardarroy godkaagi waa lagugu soo galay war kalemaanay war mahaysiine khamiista waad ogtihiin in golaha wasiiradu shiri jireen laakiin maanta madaxweyne xasan shiiqa shir gudoominayaa la yidhi ra'iisul wasaarihii mudhuuse mareeb uu aaday oo ma furunta isu bedeleen furuntidiina maaha mid salaadaha gareebay war madeeyow lafta garan wasiir maahana naga joog war wasiirkii arrimaha gudaha maxamedka ahin miyaa ka soo qayb galay halla yaabin goojacadda kabacdiba sidaasuu ahaa ninkaani war waad falantiinoo waxba laydiinima sheegi karee bowa go'aamadii ka soo baxay shirkii garow ee mucaaradka eh. hadda dani weli looma sheegin war ninkaana geetimirkii uga dhigan tahay ka gudub bowa afhayeenka madaxweynaha jaamac dabaraani eh. inuu saacadaha soo socda dadka la hadlahayuu sheegay war mar horay hadalay lafta garan weliinare weerar irkii dhulka ee washabaabka gaade war madeey laftirkiisa daynuunaya meer ugu dambe galbeedee ka socda war dhammaantiin allaha idin caafiye wasiiro badan oo wadnaha farta ku hayaan arkay walsindalsii doona leyina wadnahay dhagle dhagdhag miyaa ka dhacday bow fartii wadnaha isku qowba yidhaahdaan war warkaan ha naga dhex gelinine qaar waxay ka baqayaan mukayfka ka baxee furunta taga in la dhaho qaarna waxay ka baqayaan xilka dhan in laga xayuubiyo qaarna waxay ka baqayaan in la ganaaxo qaarna waxay ka baqayaan musuq in maxkamad lagu soo taago hadda mid walba wuxuu gala og yahay ninba meesha guban garanayaobow waxda lacag sugahaya kuma jiraan miya dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa iyo jari war sidaas maahane nin waliba nin waliba wuxuu qaba yaqaanaa loo soo qadimayaa war nin waliba wuxuu qaba yaqaana haddii loo soo qadimayo kuwii yurub tagsiilayaasha ka ahaa hadda baabuur tasgini kadaa wada miyaa laleeyahay ila waa darawal wasiir noqdee obow kuwii hargaanlayaasha ahaa dharka ciidanka toloma la leeyahay wirsaaqadda ilaah baxsho war ma haysaane aniga waxa iigu yaab badnaa ninaan saaxiib ahaa jirnay oo iskandanefiyaankaan ku arki jiray oo kuug ahaa markaan xamar ku arkay isagoo bullad buruuf wato la waardiyeynayoo suud xidhan oo wasiir noqday warkaasu sugee badarkaiska kafayleya ciidanka furunta hore badaran karimelen ari waay warbuuq wa tigtog iyo social media ku fiican baa jire iyagana makaamiradan baa la siinaya la odhanaya ciidanka wacyigeliya war calaa kulli xaal madaxweynuhu haddii uu shir guddoomiyey golaha wasiirada waxay ila tahay inuu dhihi doono ninkii akhrisku roon iyo ninkii orodku roonba kuwa qaar badanoo waxba talin baa jire eh. hadda ma iska joogahayaan haanu shabaabkubalishagaano e b o ka jiraan tooshkilka aftiiniyaye warduqoo furunta jira eh. magaalada fadhiya ma fakaro miyaa war calaaya kulli xaal eh. intii fahamkiyo garaadku fiyow yahay yahayee xishootaa fidniya qayrkala taqaana faa'iida u arag colaaddu inay nagu sii fogaato waxay fakarkii ku raacday ficilka madaxweynaheennu qabowgii fillada ku diidee ku tegay furimaha dagaalka war madaxweynaha fakarkiyo rafaadkiyo daalka faraha badanoo foolkiisa ka muuqda farriin weeye ilaa inuu fasir iigama baahnee miyaydnaan wax fahmayn war fidmadii shabaab waday kuwii feenan jirayow hadda waa ka fiigee markii faraha lagu dhigo bal maxaa falaysaan war soomaaliyay maanta qof kastoo damiirle waxaa nala gudboon dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku jiro in loogu hiiliyo lagu garab istaago maxaa yeelay haddii laga daba wareego oon daacad loola shaqayn isaga iyo innaguba fashilka ka faa'iidi mayno waxaana intaa ku dari lahaa madaxweynayaashii dalkan horay u soo mooday iyo ministarkay xuli jireen dabadooda hooda iyagoon hal sano waa muddee weli makaabaysan muraaljabinku waa lagu ridoo maag la kowsadeeye dadkeennuna majaha laysqabtay magac ku raadshaane nin walaalkii maad uga jiriyo maange iyo dhuumad magle cadowga uma looshan karo moorada u tuban war waxaa kaloo horay loo yidhi nin walaalki geed ugu jiraa geestii noqon waa warbo waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii iihili yidhi hoog allaa baday war waxaa kaloo la yidhi walaalkay nimaanu haystay muxuu wadda ii fadhiistay walii kaeleeray walaalka hooba dabka ka jara adiina gaaroodkale garafade aryaadnaha waxaa kaloo la yidhi nin walaalkii raadraadiha ah dhuuma kari waay war calaa kulli xaal sidii cabdilla haddaan u shirbo waxaan dhihi lahaa dad isagraaya hadyo jeer horuu marsay ku higsadaan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how beenuu hadday baanaantii maad waba'daasina baadame beenuu hadday baanaantii maad waba'daasina baadame أزيكم أخباركم للزمان ما شفتكم iye bashiirow mataasaad keentay war isbitaalka soomaali sudaneys sanadkii afaraaduu ku guulaystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaana bila sharaf guddoonsiisay hay-adda soomaali business awer hayay war soomaali sudaneys dhaqaaq lamana gaari karo warwaaqlow aniga hadda ku gaarsiinaya sidee lagu hayaa war seehaay isuuhile inka jirtana sila aswalka bahay soomaali sudaneys halseedoy aryaadhaha horta soomaali sudaneys ma isbitaalkii afar jeer ee koobaa soo gaalow ahay ma isbitaal markii afar jeer ee koobaad soo gaalow ahay war isbitaalka soomaali suudaanays eh. cid kasta oo gudihiisa gashaa waxay garanaysaa eh. goob caafimaadka aad ugu haboon inuu joogo eh. waxayna ugu tegayaan dhakhaatiir adduunyada u kala dhashay oo quburo ah oo mid walbaa taqaqus gaara oo aqoon uu leeyahay ka shaqaynayo war dhakhtarka cudurrada guud ma jooga miya <laughs> war aan helo walaagaas waljaramaamasaar imindilamba meela mudinya war calaa kulli xaal war laynima sheegi kare isbitaalka soomaali suudaanays ah, caafimaadsan kuu sheegwarba waa ummadda dadaashaa waxay doonto maweedaa hore loo yidhi warwarkaa ku daalin inay soomaali sudanis hambalya ku ekeeya war calaa kulli xaal soomaali sudanis sancadooda qalliinkan saa'id loogu riyaaqo dadku waisla saxeene sacabka maanu garaacno war cid wax qabata dadku waa u qiraa dhakhtar bay sukeen qoray adna weli ma adna weli ma xubintii kalmaan ayaad maqlayseen oo markaa qayb ka ahayd barnaamijka kulanka maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa labaiy tobanka oktoobar markaa sanad waliba inay tahay maalinka aragga ama world sidey waxaa loo yaqaano waxaana dunida lagu dhiirogeliyaa hay-adaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeyaba inay markaa ka taxadiraan indhahooda iyo aragooda oo ay aada markaa u ogaadaan waxaana la fuliyaa mashaariic iyo barnaamijyo lagu taakuleynaya dadka aragooda uu daciifka yahay sidoo kalena waxaa la bixiyaa taalabixin ku aadan in diiradda la saaro dadka aragooda inay marka aada uga taxadiraan maadaama xubnaha araga ay yihiin kuwa ugu muhiimsan qofka biniaadanka guud ahaan waanigta dhegeystayaal ka kulankood kala socoteen keenan gabagaba barnamijka waxaan kaga tegayaa heestii beenaraad mari uu ku loqeeya fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbe intaan barnaamijkan lamid ugu kulmi doono nabadgelyo <laughs> aan haynahay aqalkuu ridaayo marka lama dul saare markuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane ayaan eh. oh, ree reer ku odhalay baan riyaaqo ruuxaani iisini raadkeeda guraye anigii raxmo quraa ayaa rubis la eelalawdun mooda raaxada adduunyada ani wayga taagte geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu

eebay dunidewax dhambaan raafaadoon wucu orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegte ragannimo ma wayne

kureemo gugu u rusheeo dadla horay baane badda oo isrogiyo biyo horaar ka joogaan baygu roga wareegtane arimi ciida ramiyo mansilula raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo mansaraxan maroodiya musiiqaygii mooderaxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii wan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruux beenirad male dheelalawdun mooda